intii ugu ballaarnaa oo ka dhaca degmada buuluburde tan iyo markii cadowgu halkaasi gaaray ayaa ahaa mid looga soo horjeeda joogitaanka maleeshiyaadka murtadiinta jabuuti iyo kuwa soomaalida kumanaan dadweyne ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada kuwaasoo ku dhawaaqaya ereyo ka dhana joogitaanka ciidamada jabuuti ee degmadaas iyagoo dadku ay gubayeen taayaro waddooyinka lasoo dhoobay jabuutiyaanka oo isku dayay in banaanbaxa ay hakiyaan ayaa dadweynuhu kala hortageen dhagaxaan sidaana xarumahooda ayay dib ugu laabteen mid ka mid a ah dibadbaxyaasha oo waraysi aan la yeeshay inta uu banaanbaxa dhammaan ayaa waxa uu iiga warmay sababta dibadbaxa ka dambeeyey iyo dadweynaha oo jabuutiyaanka ka codsaday in waddooyinka xiran ay u furaan haddii kale ay isaga baxaana guud ahaanba magaalada goobjoogahani aan waraysiga la yeeshay ayaa waxa uu ka waramayaa isbedelka magaalada ka muuqda tan iyo markii mujaahidiintu ay ka baxeen iyadoo xaalad cagsan ay magaaladu ka jirto islamarkaana amni dare ay kusoo kordhiyeen maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa jabuutiyaanka marka laga reebo dagaalada culus ee har yaabeenba mujaahidiintu ay ku qaadaan wiilkiisa walaashiisa walaalayo dadweynaha maxay ku dhawaaqayeen marka markii ay hadlayeen dolarka ay doonayeen jir ayana la doonayna odoga ilaa guduutiyaanka meeshii degan ayaan kule taayeen ugu gubay ilaa laamiga nin nin baan u aka jawaabay u oranaya aniga nin baan markii hore waxaa soo abaabulay maleeshiyaadka soomaalida oo mishaar la-aan ka cabanaya kadibna dadweynaha ayaa si weyn uga qayb qaatay inta dibadbaha uu socday dadweynuhu waxa ay socod ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada iyagoo sidoo kalena ka hor mudaaharaadayay fariismaha jabuutiyaanka ee magaalada si kastay noqotaba waa dibadbixi ugu ballaarnaa oo laga soo horjeedo maleeshiyaadka murtadiinta jabuuti ee ku suganaa magaalada buluburde ayadoo dadkuna ay u dulqaadan waayeen dhibaatooyinka cadowga uu ku hayo nuur cali warsame uu shayba idaacadda islaamiga al andalus wilaayada islaamiga iiraan